cisiiya shaarafcii heeda hooyaday artimaha daabidka haa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaco

kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal wiilkiinba meel weliba joogtaan ismar wadana maqlaysaan waxaad soo dhawaataan barnaamijka kulanka k n wiilkaygiiow hee ii soo magaalada ku yaala soomaali sudaanays kow bes tabeeladaas allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarikh ku haaseysan tahay lixda bisha labiyo tobnaad ee disembar sannadda qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda hungary oo doonaysa in ishoritaag ku sameyso qorshaha ukrein ay ku doonayso inay ugu biirto midooda yurub waan soo qaadan doonaa dalalka jad iyo moritania oo ka shaqeynaya gebi ahaanba in la kala diro urarkii isbahaysiga g f ee gobolka saaxil ee afrika iyana waad maqli doontaan waxaa kaloo soo qaadan doonaa yuhuudda oo dad ku dhow laba milyan oo ruuxa falastiiniyiin isku geeyey dhul ciriiri ah oo ka a ah gaza xilli weli ay wadaan duqeymaha aan loo meeldayay inay dadka reedka ku hayaan qodobadaasi kun ugu soo kordho xubnihii joogtada ahaa warbixino gudaha iyo dibadda ayaad dhegeysan doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keyna Eh. gaboobega calmanka gaartaay eh. gibilkayga waxay oo ka soo go'aya guurawaaye maxaan ku galay gibilkayga waxay oo ka soo ku rawaaye maxaan ku galaaye allaa waa gaboowe gacal maan ka gaartaay waa gaboowe gacal maan ka gaartaay soo go'ayuragaare anaa ku gacloode gebilkaagii waxii oo ka soo go'ay buur agaare anaa ku gacloode ma gaboobine gacal waa ka gaartaay gaboobine gacal waa ka gaartahay garabkaygalay ee anigoo gurad ii guhaaday guudkaygii caddaaday ee gubtayey waa gabaarte iyo garabkaygalay ha anigoo gurad ii guhaaday guudkaygii caddaaday laweyno adaan ku gorsheegtaa iga gaarmari guulaweyno adaan ku gorsheegtaa iga gaarmari ah, waa gaboube gacalma ka gaartay waa gaboobe gacalman ka gaartay is sheegtee garabkayga leh guula weynow adaankuga sheegtee garabkayga ama gaboobine gacal waa ka gaartahaye noloshadaadii midna may gudbooneegonkaygii waa gudmaye garma kaa godaaye gur iyo garashadaadii midna may gudboone ogonkaygii waa gudmaye garma kaa godaaye ka guula weynow adaan kuu gorsheegte iga gaarmari guula weynow adaan kuu gorsheegte iga gaarmar ah, waa gaboobe gacal manka gaartaay ku siiyeyguweynow galaaskaaga doono armaad ii geysataaye oo haddii aan isgaasiyeeyo hoygeniyaal ku siiyoy eeguweynow galaaskaaga doono armaad ii geysataaye kula weyno adaan ku korsheegte iga gaarmari kula weynow adaan ku korsheegte iga gaarmar waa gaboowe gacal maanka waa gaboowe gacal maanka guula weyno adaan ku garsheegtee garabkay gale guula weyno adaan ku garsheegtee garabkayga ma gaboobine gacan waa ka gaartaay heestii gacaludan ka gaara ayaad maqlayseen waxaa ku wada luuqeynaya fanaaniinta axmed shariif iyo faadimo qaasim ilowle waxay ahayd daafurka barnaamijka kulanka kn maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiiya sharaf ciheeda hohyaday mahadabidkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow sharafay qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ee gudagelinaa dhegeystayaal aynu ku bilowne kulanka labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa la horkeenay xisaab xirka miisaaniyadda dalka iyadoo markaa xildhibaanadu ay su-aalo adag weydiiyeen wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya biixi imaan cige qaar ka mid a ah xildhibaanada ayaa sheegay in wax badan ay ka qaldan xisaab xirka loona baahan yahay in la saxo sidoo kalena ay dureen qaabka ay wasaaradda maaliyaddu usoo diyaarisay xilay qaar ka mid a ah xildhibaanadu ay wasaaradda maaliyadda markale ay ku bowaadiyeen in muddo kadib xisaab xir la keeno labada gole ee baarlamaanka oo kuwan xildhibaan maalig cabdalla iyo sidoo kale xildhibaan doctor cabdulaahi xaashi abiib oo laba aragtioo kala duwan marka kala qaba iyaga oo mid kamida ah uu qabo uu soo dhaweeyey marka miisaaniyadda xisaab xirkeeda la keenay halka xildhibaan abiibna uu isagu aaminsan yahay in wax badan ay ka qaldan yihiin loona baahan yahay in la keeno golaha baarlamankan ay horyimaadaan shakhsiyaadka u xilsaaran marka la eego soo diyaarinta samariga miisaaniyadda dalka wasiirka waa salaamayaa iyo tiimkiisa bismillahi raxmaan raxiim sidii uu sheegay xildhibaan kuushin erliyer waa markii ugu horraysay muddo toban sano ah oo la keeno xisaab xir anigu waxaan la socdaa baarlamaanka markaa imaaday waxa ugu horreeya oo laysku qabsaday waxay ahayd in shantii sanoo naga horraysay aan wax xisaab xire eh haba yaraatee aanan la keenin maanta raalli noqo istoob qaado maanta wasiirka iyo wasaaradda maaliyadda waxay noo soo gudbiyeen samari waa markii ugu horraysay ee muddo shan sana ka badana oo la keeno wax xisaabxir haba yaraatee ama samari ha ahaate marka sidaas darteed waxaan qabaa inaan ka hadalno samarigana loo soo gudbiyey iyo wixii ka qaldan laakiin aanan arrintan la siyaasadayn xildhibaankii xildhibaankiiga horreeyey raalli ahaado waxyar waa durayaa xukuumaddii iyo dawladdii uu ka tirsanaa shan sana halkan waxay keenta ma jirto marka calaaga kulli xaal samarigaan aan ka doodno aan ka hadalno wixii ka qaldanna aan u saxno wasaaradda wasiir waa mahadsan tahay ku soo golaha shacabka waxa ugu muhiimsan markay noqoto xisaab xidhka waxaan ka soo qaadaa si dadkuu fahmaan ee ugu dhibta yar inaad tahay kambeni kambenigaaga aad leedahay waxaa kugu baxa kharash waxaa ku soo gala dakhli markaad bisha dhammaato waxaad rabtaa inaad ku dheelitirto ood eegto imisaa kaa baxay kharash imisaa ku soo galay ma khasaaraad ku jirtaa mise macaash dowladduna way la mid tahay xisaab xidhka la soo gudbiyey waxa uu yahay mid aan saxin sababtuu yahaana sheegaya waxaa la rabaa golaha shacaba loo sheego oo la yidhaahdo xisaabtii waa la soo xidhay waxaa la rabaa inaad guriga ka soo eegto xagga sare waxaa laga yaabaa guriga inay qashin dul yaaran yahay xagga sare ma arkaysid haddii xisaab la xidhayo sida loo soo gudbiyo taguud waa in la soo raaciyaa wasaarad kasta hay-ad kasta kharashka ku baxay mushaharka ku baxay gunada ku baxay ee bil walba lala baxay ee bil walba laga saaray sharciga miisaaniyadda waxaa loo yaqaanaa sharciga maareynta maaliyadda waxaa la baasgareeyey oo baarlamaankan iyo aqalka sare aqalka hoose ay saxeexeen wuxuu leeyahay golaha shacabka ayaa iska leh iyo golaha aqalka sare ayaa iska leh ansixinta xisaab xirxir laakiin maxaa laga rabaa inay soo marto process marka hay-adi soo qorato lacagteeda waxay soo maraysaa wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyaddu waxay eegtaa in akaamkaasi lacag ku jirto waxay soo qortayna wixii saxdaya kabacdi waxaa loo soo gudbiyaa xisaabiyaha guud xisaabiyaha guud wuxuu ku lifaaqaa resiidyadii iyo dukumentkii loo baahnaa intaa markuu dhammaystiro waxaa loo gudbiyaa bangiga oo account gaarka ee ku qoran laga soo saaro hantidhoorka shaqadiisu waxay tahay inuu eego in broseskii lacagta lagu soo saaray uu saxyahay kale waxaana ku jira xeerka haddii la mari waayo dembi qaran baa la galay waxaa markaa loo baahan yahay inuu xeeralaaliyuhu uu baaritaan ku sameeyo isagoo adeegsanaya hantidhoorka riboodka soo gudbiya marka waxaan ka codsanayaa mudane wasiir maalinta dambe ee lagalayo loo gudagalayo inay halkas ka soo xaadiriyaan guddoomiyaha bangiga dhexe hantidhoorka guud xisaabiyaha guud xeraalyaha guud iyo agaasimaha waaxda dakhliga iyo agaasimaha waaxda miisaaniyadda haddaan rag dadkaa loo igmada shaqadaasi ayna xaggan ka joogin xisaab golaha shacabka uu ansixinayo uu meel marinayo ma jiro waa mabdaca u yaala xisaab xirka adduunkoodina waa laga yaqaan haddii toban doolar lagala baxay waxaan rabaa tobanka doolar inaan ogaado halkay martay maxaa lagu qaaday rasiidkeedii way wadata laakiinba hal qalalan oo lagu leeyahay toban milyan baa ku baxay adag adeeg agab iyo adeeg ma ansixinin marka sistemka dowladdu leedahayna sistem la bedeli kara maaha marka dib ha iskugu noqoto wasaaradda maaliyadda mudane wasiir oo hanala hor keeno dadkii waxaan u qaabilsanaa haddii dembi la galayna xeeraaldiyuhu muxuu dembiga u baari waayey uu maxkamadu saari waayey xildhibaan doctor cabdulaahi xashi abiib ayuu ahaa oo uu kasii horreeyay xildhibaan maalig cabdalla oo iyagu markaas soo jeedin la xiriirta iyo su-aalo weydiinayay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya biixi imaan cige intaa kadib xildhibaano kale oo badan oo kamid ah labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa su-aalo weydiiyey wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya biixi imaan cige oo isaguna markaa ka jawaabay qayb ahaan su-aalihii ay weydiiyeen xildhibaanada waa kan wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya biixi imaan cige Ah, mashaariicda oo runtiina dhowr jeer horena looga hadhadlay mashaariicdu qaabka loo qoondeeyo ama qaabka loo qorsheeyo marka koowaad waxay ku salaysan yihiin ahay sannado badan baa inta badan la qorsheeya mashruuc waxaa laga yaabaa inuu time framekiisu saddex sanno yahay marka miisaaniyadda la soo gelinaya waxaa la eegaa saddexdii sannaba hal sanno lama soo gelin kare sannadkan maxaa suuragal ahe bixi kara ay tahay in la fuliyo si miisaaniyaddu xaqiiqada ay ugu dhowaato haddii ay timaaddo in wax ka soo hadhaan wixii loogu talagalay waxay u gudubtaa sanadka ku xigta bikaase kontaragga la galay saddex sano ama afar sano ayuu ahaa saasay u gudubtaa waana wax la heli karo oo meel walba laga heli karo oo xataa la daabaco oo hay-adaha mashaariicda bixiya iyaga ayaaba daba socda oo aan runtii marar badan waxa keenaba inay daahaan hirgelintooda waxa weeye waa brosesiska iyo waxyaalaha ay u baahan yihiin oo aad u adag innaga inta badan mashaariicda miisaaniyadda la soo geliya waxay u badan yihiin mashaariicda bangiyada ka yimaada bangiga adduunka bangiga horumarinta ee afrika hanaanka loo fuliyana dunida oo dhan baa aragta oo og inay adag tahay in la miidgareeyo ama la waafaqo shuruudaha ay ka rabaan in la hirgeliyo iyana waaba daabacaano websaytekooda haddaad gasho mashruuc kasta oo miisaaniyaddeenna ku jirta websayteka haddaad gasho waad ka heli kartaa degmadii laga fuliyey lacagtii ku baxday iyo intuu ahaa wax qarsoonba maaha transbarensiga loo baahan yahay weye meesha ku jira laakiin guud ahaan mashaariicda dalka timaada shaqo inooga taallaa jirta qaran ahaan oo aynu u baahannahay kulligeen in laga wada shaqeeyo waxaa ognahay mashaariic fara badan oo dalka timaada ah inaanay soo marin hannaanka ama sistamka dawliga oo ah. miisaaniyaddana aanay ku jirin xisaab xidhkeeda iyo nidaamkeeduna aanu miisaaniyaddeenna ka muuqan karin sababtoo ah walow isbeddel weyn la sameeyo hadda dee bangiyaduba ay soo mariyaan laakiin mashaariic fara badan oo deeqbixiyaasha kala duwan bixiyaan kuwa u n ku soo sameeyaan siyaalo kala duwan iyagaa fushada ilaa hadda laguma guulaysanin in boqolkiiba boqol wixii dalka soo gelaya country systemka ama qasnada dowladda ay soo maraan waa dadaal aynu u baahannahay kulligeen inaan ka shaqayno annana dadaalkaas waa ku jirnaa dagaalkan waa ku jirnaa waxay u baahan tahay laakiin dadaal wadareed golahuna uu doorkiisa ka qaato sidoo kalena inaan muujinno in layna aamini karo oo sistemiskeenna la aamini kara iyana meeshaa ku jirta waana sababta xisaab xidhka maanta loo keenay inaad su'aala ka keentaan inay wixii toosina iyo tilmaana aa keentaan arrinta saddexaad ee xildhibaano dhowr heeyana ah soo qaadeen waxa weeye waa cashuurdhaafka cashuurdhaafka runtii waxaan odhan karaa waa meelaha ugu fiican ee dowladdu isbedellada ugu waaweyn ka samaysa hannaanka loo maamulo cidda la siiyo Eh, qadarka ay u dhiganto cashuurdhaafka sanadkii aynu bixinno ama bishii aynu bixinno golahana waa lala soo wadaagaa saddexdii bilood ee kasta waa lala soo wadaagaa marka golaha lala soo wadaago garyaqaanka guudna wuu daabacaa si baijkiisa haddaad hadda gashaan dhammaanteed waad ka helaysaan system waa wax cad oo banyaala oo dhitarkana waa lala wadaagaa ama hanti dhowraha guud aniguna khamiis kasta usbuucaa wixii cashuurdhaaf la sameeyey qofkii loo sameeyey qadarkeeda sababta loo sameeyey golaha wasiirada laga jeediyaa saddexdii biloodna golaha lala wadaagaa waa arrin dunidu inagu ammaantay bilihii u dambeeyey oo shaqo weyn laga qabtay runtii oo ay heli kartaan meel walbana ka heli kartaan arrinta xildhibaanada ay soo jeediyeen ah in dad kale halkan yimaadaan oo maxaa la yidhaahdaa shakhsiyaad la tilmaamay waxaan ka hadlaynaa dad maaha ee waxaan ka hadlaynaa waa xisaab weeye xisaabtani ma waafaqsan tahay hannaankii sidee loo fuliyey dowladduna wasaaradduna iyadaa institution ahaan inay ka jawaabto xaqu leh haddii arrimo baadhis la xidhiidha aa u baahan tihiinna odhitarkaa u yeedhanaysaan odhitarkay qusaysaan haddii arrin fulin iyo sida loo fuliyo ay tahayna annagaa ka jawaabayna ciddii marka aan u baahanno annagaa la rabaa inaan u yeedhanno haddii kalena annagaa ka jawaabayna marka waxaan filayaa taas xeerlaalihiina meeshan waxba kuma laha xisaab xidhka marka baadhis inta la sameeyo dunuub soo baxdo baaxis ayaa la gaadhaa dooddaasina meesha ma taallo marka wixii a qabtaan waa laydinka jawaabayaa wixii faahfaahina dheeriya u baahantiinna waa laydin siinayaa guddigaana loo soo dhiibi doonaa akhrinta dambena wixii su aalee qabtaan iyo faahfaahina insha allah waa xalin doonaa aad iyo aad ba umahadsantiin wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya bixi imaan ciga ayuu ahaa oo ka jawaabayay su-aalo laga weydiiyey arrimaha ku aadan miisaaniyadda dalka iyo xisaab xirka markaa uu horkeenay labada gole oo kulan ka yeeshay arrimaha dhinaca kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya daawud aweys jaamac oo shir jaraacad ku qabtay muqdisho waxauu ka hadlay arrimo badan oo ku aadan waxyaabihii toddobaadkan ee dalka ka dhacay isbedelada marka la eego dhanka siyaasadda arrimaha ay ugu weyneyd guushii soomaaliya ay kasoo hoysay barnaamijka cunaqabateynta hubka ee soomaaliya saarnaa oo gebi ahaanba laga qaaday dhowaan waa kan wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya daawud awas jaamac oo arrimo badan ka hadlaya todobaadkan waxaan ugu weyn oo aan shacabka la wadaagaynaa in soomaaliya ay u soo hoyatay guul weyn markii golaha amaanka ee qaramada midoobay ay naga qaaday cunaqabatayntii hubka ee dalka saarneyd tan iyo bishii januari muddo dheer ayay cunaqabatayntaasina saarnayd waxaana socday dadaalo badan oo ay soomaaliya ku doonaysay in cunaqabatayntaas la qaado maadaama ay caqabad ku ahayd dadaalada dowladda ku doonayso inay dalka xasilooni iyo nabad waarta uga dhaliso dowladda federaalk ee soomaaliya haatan jirta ayaa dadaaladii ugu dambeysay cunaqabataynta lagu qaadaya xoojisay tan iyo sanadkii hore ugu dambaynna dadaaladaas kuwaasi waxay noqdeen kuwa miro dhal ah kowdii bishan desembar ee sanadka aynu ku jirno dowladda soomaaliya waxay u mahad celinaysaa dhammaan xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobey codkaasi muhiimka ah soomaaliya u meelmariyey waxaana dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale ka go'an inay waajibaadkeeda si buuxda uga soo baxdo marka ay timaado maaraynta iyo xakamaynta hubka si aanay gacmo qaldan u gelin in soomaaliya laga qaado cunaqabataynta waxaa la socda faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin kow la dagaalanka argagixisada iyo sugidda ammaanka soomaaliya waxay la daaladhacaysay caqabado badan oo dhanka ammaanka ah oo ay ka mid yihiin joogitaanka kooxaha xagjirka ah sida al-shabaab ee ku xiran shabakadaha argagixisada caalamiga ah sida alqaacida dowladda soomaaliya waxay u baahantaha inay hesho hub iyo qalab casri ah si ay si hufan ula dagaalanto khatarahaasi oo ay u sugto ammaanka xuduudaheed labo difaaca qaranka qaadista cunaqabataynta hubka waxay dowladda soomaaliya u sahlaysaa inay dhisto ay casriyayso ciidamadeeda ciidamadeeda qalabka sida taas oo sare u qaadaysa awoodda ay u leedahay inay difaacdo madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalka saddex dadaalka nabadda iyo xasilinta helitaanka hubka iyo qalabka ayaa muhiim u ah dowladda soomaaliya si ay si hufan u gudato waajibaadkeeda sugidda amniga islamarkaana ciidamada admis ugala wareegto amniga guud ee dalka afar dhaqangelinta sharciga iyo xakamaynta xuduudaha waxaa kaloo faa'iidooyinka qaadista ay cunaqabateynta ay la socoto ka mid ah dowladda soomaaliya inay u baahan tahay qaabkii ay ku qalabayn lahayd hay-adaheeda sharci fulinta si ay xuduudaheeda uga ilaaliso ka ganacsiga hubka sharci darrada ah argagixisada iyo khataraha kale ee caalamiga shan dowladdhisida iyo dowladnimada xoojinta awoodda dowladda soomaaliya ee ku aadan sugidda amniga waxay laga maarmaan u tahay dadaalka ay ugu jirto hirgelinta maamul xasiloon bixinta adeegyada bulshada iyo iyo horumarinta dhaqaalaha waxa ayana xusid mudan in golaha ammaanka ay sidoo kale meel mariyeen qaraar kale oo gaara ah, cunaqabatayn dhanka hubka ah kusoo rogaya kooxaha argagixisada sida al-shabaab markaan qodobkaas ka gudubno shalay amaba xalay waxaa dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud kadib markuu ka soo qaybgalay madaxeedkii caalamiga ahaa ee qaramada midoobay isbedelka cimilada adduunka kaasoo ka dhacay magaalada dubay ee dalka isutaga imaaraadka carab khudbadu halkaasi madaxweynaha ka jeediyey shirkaasi caalamiga ah ee cob waxa uu madaxweynaha kusoo bandhigay saamaynta xoogan ee ay ka gaartay dadka iyo deegaanka soomaaliyeed isbeddelka xooggan ee ku socda cimilada sidaad la socotaan soomaaliya waxaa ku dhuftay roobab iyo daadad ka dhashay elniino in ka badan boqol qof ayaa la xaqiijiyey inay ku nafwaayeen dad gaaraya laba milyan iyo barna waa ay saameeyeen waxa ayna jirta barakac aad u xooggan oo gaaraya ilaa iyo hal milyan iyo bar oo qof dowladda waxay marka lagu baaqaysaa shacabka soomaaliyeed inay garab istaagaan walaalahooda ay xaaladdan la soo deristay iyadoo dhanka kalena hay-adaha dowladda oo kaashanaya ururada caalamiga ah ay si xooliya u wadaan gurmadka loo fidinayo dadka masiibadan ku dhacday ee soomaaliyeed waxaa nasiib ah in weli ay socdaan fatahaadahaasi inkastoo dadaalo badan ay socdaan haddana waa qayb ka mid ah dhibaatooyinka cimilada adduunka isbeddelka ku dhacaya ay la timid oo elniino ay ugu weyntahay qodobka kale waxuu ku saabsan yahay booqasho oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdibarre oo ku tegay magaalada kismaayo ee dowlad goboleedka jubbaland socdaalkaasi oo muddo dhowr maalmooda qaatay waxaa muhimmadiisu ahayd ra-isul wasaarahana diiradda uu ku saaray kormeer gurmadka loo fidinayo kumanaan qof ay waxyeelayeen fatahaadaha dalka ka jira oo sidaad ogtihiin ay jiraan kumanaan qof oo kasoo soo cararay amaba ka soo barakacay degaano badan oo gobolladaasi ah soona galay magaalada kismaayo halkaas oo dowladda iyo dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-adaha gargaarka ay isku dayayaan in ay gargaar gaarsiiyaan ama gurmud u fidiyaan waxaa kaloo wasaaraha uu mar kale caddeeyey in dowladda federaalk soomaaliya ka go'antaha in si buuxda loogu gurmado dadka ay masiibadan saamaysay wasaaruhu intuu halkaasi jooga waxaa kaloo booqasho ku tagay degmada afmadow oo ka mid ah degaanada sida aadka u aafeeyeen fatahaada wasaaraha uu ku sugnaa magaalada kismaayo xariga ka jaray dhowr mashruuc oo dawli ah oo loogu talagalay xoojinta maamulka iyo dowladnimada soomaaliya dhanka kale qaybo badan oo dalka ka mid ah waxaa geesiyaasha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay ka wadaan howlgallo militari oo lagu baaxsanayo khawaariijta kuwaasoo guulo badan laga soo hoyay howlgalla ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ka fuliyeen tuulada ilow bacaad oo kilomitr dhinac koonfur galbeed ka xigta deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ayaa waxaa la xaqiijiyey dilka khawaariij tiradooda gaarayso waxaa kaloo ay howlgalo guulo leh ay ciidamada iyo shacabka ka fuliyeen gobolada baay bakool galgaduud hiiraan iyo shabeellaha dhexe eh, dowladda federaalk ee soomaaliya waxay shacabka la wadaagaysaa in howlgallada ka dhanka khawaariijta ay sii socon doonaan lana sii xoojin doono iyadoo weliba ay haatan jirto fursad ah marka soomaaliya laga qaaday cunaqabataynta hubka in tayaynta ciidamadan ay la socon doonto taasna ay qayb weyn ka qaadan doonto ciidamada tayadooda ay sare u kacdo islamarkaana howlgallada la fulinayo ay noqdaan kuwo guulo badan laga filayo wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya daawud awees jaamac ayuu ahaa oo ka hadlayay arrin badan oo ku aadan xaaladaha dalka weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan k n n waad nagala socotaan dhegeystayaal ku noolo caawiye subaxu weli ibraahimjig kulka degeysanaysaan keenina waad naga socotaan saaxiibayaal markaan haddii aynu egrana weli waxaa kasii daraya xaaladda falastiin gaar ahaana gaza waxayna wajahaysaa xaalad adag iyadoo duqeymuhu aysan kala joogsi lahayn weerarada tooska ah ee dagaalada u dhexeeya dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo ciidamada yuhuudduna ay halkooda kasii socdaan tangiyada dagaalka ee militariga yuhuudda ayaa u dhaqaaqay e, bartamaha magaalada khan yunis loo yaqaano iyadoo oo markaa ay duqeymo xooganna ka wadeen saacadii ugu dambeeyey qeybo badan oo ka mid ah koonfurta gaza iyo waqooyigaba waxaana ay ku garaacayeen hub culus marka la eego deegaanada e, ku teedsan gaza iyo bartamaha magaalada khan yunis iyadoo gudaha ay usoo galeen magaalada ciidamo hubeysan oo kamid ah militariga yuhuudda waxaana markaa jirta in xaaladu ay tahay mid kasii daraysa isku dhacyada ciidamada dagaalyahanada ururka xamaas iyo yahuudduna aad ay usii xoogeysteen saacadii ugu dambeeyey qaramada midoobey waxay sheegtay waxaa ka socda khaza inay yihiin xasuuq bini oo aan la dhihi karin dagaal saraakiil sarsare oo ka tirsan qaramada midoobey ayaa u sheegay warbaahinta in loo baahan yahay in si deg dega ah loo joojiyo xasuuqa ay israel ka wado gaza waxaa la xasuuqa inay yihiin dad rayada oosan ahayn dadka ay baabi ururka xamaas keliya waxaana jirta markaa in ay kasii darayso xaalada taagan wasaaraha dalka jabaan fumio kishida ayaa qadka taleefonka kula hadlay dhigiisa wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu iyadoo markaa uu kala hadlay sidii eh, loo badbaadin lahaa gurmadna loo gaarsiin lahaa dadka rayidka ah ee falastiiniinta ee gaza ku nool waxaynu ka wada hadalnay wasaare benyamin netanyahu in la ilaaliyo khatarta iyo dhibaatada gaaraysa dadka rayidka ee falastiiniyiinta ah waa muhiim in laga taxadaro in la yareeyo khasaaraha dadka rayidka ah si loo ilaaliyo xadiyada caalamiga ah iyo sidoo kale wadajirka iyo midnimada marka la eego shuruucda caalamka dhaqangalkooda ayuu warbaahinta u sheegay ra-isul wasaaraha waddankaasi jabaan fumio kashida qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaana lagu sheegay in ay dhex eh, kulan qadka taleefonkan uu dhex maray ra fumio kashida iyo ra-isul wasaaraha waddanka yuhuudda benyamin netanyahu dhammaan waxaa soo taraya baaqyada loo jeedinayo yahuuda ay ku aadan inay joojiyaan markaasi dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka rayidka ee falastiiniyiinta walow isra ay u muuqato midaan dheg jaraq u siinan baaqyada iyo sidoo kale arrimaha ku aadan inay joojiso dhibaatada ay ku hayso dadka rayidka dhinaca kalena madaxweynaha wadankaasi ruushka valadimir putin ayaa bilaabaya safaro uu ku tagi doono dalalka imaaraadka carabta sacuudiga iyo dalal kale oo la filayo inuu kala hadlo xiisada ka qaalowsan bariga dhexe ee gaza iyo falastiin iyo yahuudda u dhexeysa iyadoo oo markaa uu sheegay afyeen hadlay in markaa la filayo inuu ka bilaabo dalalka khaliijka inuu tago hogaamiyaashoodan uu kala hadlo sida ugu macquulsan ee loo dejin karo xiisadda ka aalusan bariga dhexe sarkaal sare oo u hadlay xubnaha saraakiisha xafiiska madaxtooyada ee waddanka ruushka ayaa u sheegay aljaziira in qorshe uu yahay valadimir putin hogaamiyaha ruushka inuu tegi doono dalalka khaliijka uuna la kulmi doono hogaamiyaasha wadamada khaliijka uu kala hadli doono sidii loo joojin lahaa xiisadda ka aloosan ee bariga dhexe gaar ahaana falastiin aada ayuu u daneynayaa madaxweyne valadimir putin inuu markaa qaato doorkiisa ku aadan nabadeynta bariga dhexe waxa uu doonaya inuu la kulmo hogaamiyeyaasha imaaraadka carabta sacuudiga iyo dalal kale oo khaliijka ka mid ah si uu kala hadlo in la helo xal deg dega ah si loo joojiyo xasuuqa loo geysanayo dadka rayidka ee falastiiniyiinta dhinaca kalena waxaa leeyahay dadka falastiin waxay wajahayaan xaalad aada u adag maadaama ay israel isugu keentay koonfurta gaza qeybo ka mid mida ah, gaar ahaan almawaasi halka loo yaqaano ciidamada milatariga israel ayaa waxa ay markaa ka dalbadeen dadka rayidka ee falastiiniyiinta inay ka wareegaan marka la eego deegaano badan oo ay ka mid yihiin magaaladan almawaasi sidoo kalena markaa ay ugu talagaleen in dadkan ay ku noolaadaan halkaa dhammaan dadka laga soo bixiyay deegaanada laga dhulkoodana laga barakiciyey waxaa laisugu keenay sida saraakiisha milatariga yuhuudu sheegeen almawaasi halka loo yaqaano hal dhibic sideed milyan oo ruux ayaa lagu qiyaasay tirada dadka meeshan kusoo barakacay ee kasoo cararay guryahooda maadaama digniin loo diray laguna amray inay ka baxaan kana cararaan guryahooda oo ay duqeymo xoogan ka geysanayaan ciidamada yuhuudda waxaana jirta in dhibaato xoog leh ay wajahayaan dhinaca kalena waxaa laleeyahay dhawaqa digniinaha duqeymaha ayaa laga maqlay qeybo ka mida ah, ee dhanka xeebaha israel iyadoo dhowr gantaalna la sheegay inay qabteen qalabka difaaca ee markaasi ciidamada militariga yuhuudda dagaalyahanada ururka xamaas ayaa isku dayaya inay qaadaan weeraro argosia sidoo kalena ay gantaalo ku ridaan gudaha israel warow ay israel sida la sheegay aada uga taxadarayso waxyeelada ka dhalan karta duqeymaha ay geysanayaan marka la eego iyo gantaalada ay soo ridayaan dagaalyahanada ururka xamaas oo aada kaga caraysan xasuuqa lagu haya dadka falastiin ee ku nool gaza dhinaca kalena hungari xisbiga talada dalka ayaa waxa ay gudbiyeen qaraar ay ku dalbanayaan markaasi dowladdu inaysan taageerin in la bilaabo wadahadalada midooda yurub iyo xukuumadda ukrain ay ku aadan inay ku biiraan markaasi dowladda wadankaasi ukrain midooda yurub inay qeyb ka noqdaan hungary waxa ay sheegeen inay u gudbiyeen qaraarkaasi baarlamaanka ayna doonayaan in dowladda xukuumadda wadanka hungary aysan ogolaan in la taageero wadahadalada marka xukuumadda ukrain iyo sidoo kale midooda yurub qorshahana waxa u muuqdaa mid markaa sii kordhinaya cadaadiska la saarayo xukuumadda kiyef oo iyadu wajahaysa dhibaatooyin kaga imaanaya duulaanka ruushka iyo sidoo kale in weli la hortaagan yahay inay sameysato isbahaysi siyaasadeed ra-iisul wasaaraha waddanka hungary victor orban ayaa uga digay hogaamiyaasha midooda yurub in markaa aysan gaari karin go-aan aan loo dhammayn oo xubnaha midooda yurub aysan raali ka ahayn gaar ahaan xukuumadda hungary waxaana muuqataa in qorshahan uu yahay mid la doonayo inay ku hor istaagto xukuumadda hungary qorshaha lagu doonayo in lagu daro midooda yurub xukuumadda ukrein midooda yurub ballaarintiisa marka la eega siyaasadda uu ku dhisan yahay waxay u baahan tahay wadatashi dheer iyo ogolaanshiyaha dhammaan xubnaha ma ahan in la gaaro go-aano shakhsi ah ayuu yiri ra-iisul wasaaraha wadankaasi hungary victor orban oo warbaahinta la hadlay waxaana loo gudbiyey baarlamaanka hungary qaraar ee eh, ku aadan marnaba inaan la ogolaan inay ku biiraan eh, marka la eego xukuumadda ukrein midooda yurub iyadoo aan markaa talagelin badan laga sameyn ogolaashana aysan ka helin dhammaan eh, markaasi xubnaha ku jira ee ururka midooda yurub weli barnaamijka kulanka ad degeysanaysaan ka irina waad nagala socotaan saaxiib yaal qaar hore hodanaanu diray waxhaleelay mooye weli sooma hoyanine haddii mar hore hodanaanu diray waxhaleelay mooye weli sooma hoyanine cabdiga habboono hoos wuxuugu sheegay hadalkayga gaadhsiiyeycadiga habboono hoos wuxuugu sheegay cadiga habboono hoos wuxuugu sheegay hadalkayga gaadhsiiye balhaado hawada geed lagu hirtaabo hoygooduleeyo ka habaabimaysibe

labada mid soo hubi hurdo seexan waaye mahadhaamahoyda miskee wayla haysaa labada mid soo hubi hurdo seexan waaye dhashay dumarkan heeganaanu ahayo naftaydii u hawle waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanaysee waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanayseen gacantaydu haynine habeenkii xaalo tegay waxay haabanayseen gacantaydu haynine hatufyo balhaado hawada u duulo geed lagu hirtaabo hoygoodu leeyo ka habaabi mayside wasidaa hilaaco waa quraysha weeno wasidaa hilaaco waa quraysha weeno watima haldhaale mahadhaamahoyda mise waylahaysaa labada mid soo hubi hurdo seexan waaye mahadhaamahoyda mise waylahaysaa labadaa mid soo hubi hurdo seexan waaye halis halbowla ku gooyo biyaha ka hor joogo harad kugu dilaaye waa halis jacaylku halbowla ku gooyo biyaha ka hor joogo harad kugu dilaaye anaa leelin socodkee waniga hayaame anaa leelin socodkee hayga hawyaraysan habar kuma dhiibine ducan kuu hibeeye habar kuma dhiibine ducan kuu hibeeye hayga hawlyaraysan haleelay intaanu caashaq ku helin sida lay haleelay intan caashaq ku helin hayga hawlyaraysan mahadhaamahoyda mahadhaamahoyda mise way lahaysaa labada mid soo hurdo seexan waaye mahadhaa mahoyda mise way labada mid soo hurdo seexan waaye sufyo balhaado hawadaw duulo geed lagu hirtaabo hoygooduleeyo ka habaabi mayside waa waa quraysh haweeno waa sida hilaaxo waa qorayshan weeno waa tiima haldhaale labada mid soo hubi hurdoo seexan ma hadhaamahoyda mise waa labada mid soo hube hurdo seexan waayaya iyo eree kale ayaa ka mid a ah heystaan ku luuqaynayo allahu raxmade fanaanka cumar dhuule eryadii heystaan waxaa iskale allahu raxmade cabdalla nuuraddiin laxankana isla cumar dhuule ayaa saaray waxay ahayd dhaxtaalka barnaamijka kulanka k n kale iyo heese kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraah axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo arbaca taariikhdan waxay ku beegan tahay lixda bisha labiyo tobanaad sanadkuna waa laba kun saddexiyo labaatan waa maalinta saddex boqol afartanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aad la idmo shan iyo labaatan cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii xukuumadii somalilan ee xilligaasi ayaa muddo shan maalmood u qabatay inay uga baxaan magaalada hargeysa koo iyo labaatan suxufi oo ay ku eedeysay inay baahiyeen warar wax u dhimaya xiriirka somalilan iyo itoobiya maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sideedii guddoomiyihii isbaahisiga dib u xireenta soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay inuu dhaqan geli waayay heshiiskii xabadjoojinta oo ay la gaareen xilligaasi xukuumaddii soomaaliya maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sagaalkii golihii wasiirada xukuumadda soomaaliya ee xilligaasi ayaa xilalkii ka qaaday taliyihii ciidamada booliiska cabdi xasan cawaali qaybdiid iyo taliyihii milatariga yuusuf xuseen cusmaan dhuumaal iyaga oo magacaabay taliyayaal cusub maanta oo kale sanadii kun laba boqol iyo afartankii ciidamadii maangooliyiinta ee uu hoggaaminayay baatuuqaan ayaa duulaan ku qabsaday magaalada kiyeef ee caasimadda dalka yukrein kadib sideed maalmood oo ay dileen ku dhowaad konton kun oo ruux maanta oo kale sanadii kun sideed boqol toddobaatan iyo toddobadii wargeeska washington post ayaa daabacay joornaalkii ugu horreeyay ee kasoo baxa wargeyskan iyadoo uu soo daabacay qoraal ka kooban afar beej maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol konton iyo lixdii waxaa la xiray nelson mandela iyo boqol kontan iyo lix ruux oo ka mid ahaa xubnaha ka shaqeeya arrimaha siyaasadda koonfur afrika maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol iyo sagaashankii madaxweynihii dalka ciraaq sadaam xuseen ayaa ku dhawaaqay inuu sii daayay dhammaan xubnihii ajaanibta ee gacanta ugu jiray xukuumadda ciraaq maanta oo kale sanadii labadii kun saddexiy tobankii wiil yar oo laba sano jir ah ayaa cudurka eboole ugu geeriyooday waddanka geni ugu dambayntiina maanta oo kale sanadii labadii kun toddobiyo tobankii madaxweynihii dalka mareykanka donald trump ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in magaalada qudus ay xoogga ku haysato yuhuudda inay noqoto caasimada yuhuudda iyadoo go-aankaasi ay si weyn uga soo horjeesteen hogaamiyaasha dalalka islaamka guud ahaana waa egeynta xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay faraxn socodsiinaysa xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay warbixinada kale barnamijka hadi labadii dal ee ku hartay ururka g five ee dalalka galbeedka qaarada afrika isbahaysigana lahaa waxay sheegeen inay dhowaan ka bixi doonaan gebi ahaanba ururkan kadib markii saddex dal oo ku jiray xubnihii ururkan asaasay ay gebi ahaanba ka baxeen war-saxaafa ay si weyjiir usoo saareen dowladaha jaad iyo moritania waxay ku sheegeen inay iyagoo tixgelinaya go-aanada madax banaanida ah leh ay gaareen dalalka eh, burkina faso iyo niger ay kaga baxayaan ururka dalalkan ku jira g five waxay markaa sheegeen iyana inay dhowaan gebi ahaanba ka bixi doonaan ururka waxa ay u sababeen arrintaa in ururku sii burburayo dalal badanna ay ka baxeen oo kamid mid dalalkii aasaasay sidaa darteedna gebi ahaanba ay markaa ka bixi doonaan ururkan g waxaa ku jiray dalal ay ka mid yihiin mauritania jad burkina faso mali iyo waxaa la asaasay ururkan sanadii waxaa kadib dib looga daray ururkan qeybna ka noqda markaa ciidamo ka howlgala dalalkan oo faransiiska ka socday sanadii dhowaan dalalka burkina faso iyo neger ayaa sheegay gebi ahaanba inay ururka ka bixi doonaan qoraal ay soo saareen waxaay ku dhaheen gebi ahaanba ururka waxaa ku fashilmay inuu gaaro ahdaaftii uu lahaa sidaa darteed waxaynu inagoo ilaalinaynaa madax banaanideena iyo qarinimadeenna iyo nabadgelyadeennaba gebi ahaanba waxaynu ka bixi doonaa ururkan ayay qoraal ay soo saareen dhawaan ku sheegeen haatanna waxaa soo biiray wadamada markaasi jad iyo moritania sidaa oo ay u muuqato gebi ahaanba in ururkan uu burburi doono maadaama dalalkan ay sheegeen in la gaari waayo ahdaaftii loo aasaasay ururka g f ee galbeedka qaaradda afrika markaana dhegeystiya waxad ku dhowataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney wax isweyddiintu ma xumee dowladda soomaaliya bulshada bariga afrikay ku biirtay maaliyadda cimilada adduunkay ku biirtay qabatayntu saarre inay ku biirtay intaasna bartaanaad fadhideene kalamaaney adinka horta xaggee ku biirteen war kalamaanay hati korlankuwa gabarlikama heriyaay markaasa la eri masruufdii agaadday islagaadni weeri marashadii agaadday islagaadni weeri minji agaadday islagaadni weeri unirmadun dadkiyo ka biirana kala biirni waar somalilan dowladaan la ixtiraafin bay waa hore ku biirtay warwaaqlow khaatumaba maamul goboleedaday ku biidhay war salaadiintii sscba isimada buntlanday ku biireen war kalamaanay kooxdii al-shabaab iyagaba jabhadihii lasoo dhaafay ku biirtay war khawaarijto qodah baan ku roogsadhay qax baan ku roogsadhay kulala roroogsanee yakamaro hayte war kalamaanay waxaa la yidhi isku biirku waa fiican yahay la isbahaystaaye dad la biirshay duul biiray iyo wax isku biirbiiray kooxdii koox ku biirtaba awood biirtay way noqone xaggee baan ku biirnaa adduun biiritaan noqoy aryaadhaha soomaalidan waa biirtay waana loo beege ku biirdhe meeshii kuubaanaan waa biirtay war hadii la laysku biirbiiray oon biiris laga maarmin kuwa xoogga badan baan rabnaa inaan ku biirnaa war aniina gobya i dhegaynsada in badan bikeeri faaruq ee ka biirsanaynay koo buuhlaynii biiriya barakaawno waaryaara walla weynay isku biirtaya kala biirtaya wada biirtayaa waa <laughs> waaqla biiradi war kalemaanay qola biirtay oo biirsatoo weel kastoo u buuxo bartankeeda waa inaan galno dhab ugu biirnaa aryaadhaha kalemaanay warhee ma haysiina ismadiiss ee buntland beryahan ergada u jooga war culees kaliyahay ah soo saareen waxayna dhaheen sideedda janawari doorashadu waa inay xilligeeri ku dhacdaa waxaana kala dhaheen in xildhibaanada hadda jooga ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka markaaska kadibna xildhibaanada lasoo doorto ayaay oo gooja ma soo faaruqiyeen warbuhu baarlamaanka inoogeyn siday xukuumadda ugu dhex qabeen si hadda cadaalad lagula tartami kara haya war hadda ka hor ismadii bayaanka soo saaray waa tii dowladdu tiri mucaaradkay ku milmeene hadda mucaaradku ma dhihi doonaa kuwaani dowladday ku milmeen war kalamanayso hore looma dhihin siyaasi saaxiib joogtaa ma lahe dan joogtahay leedaa siyaasa muunfa maaha malaay dabowna maaha war kalamaanay waxaa la yidhi niman yahow siyaasadu dad waa kala irdhaysaahe waa mid laba xigtiya reer ahayd toos u kala geyne seedinimo hadii ay gashaan rag isku dhaafeene fudfudud haddii uu qabtona waa burburiyaahe iscasilid haddii aan maqliyo xilal bannaanaaday sida inaan ka qaybgelin shirkii nimanka loo diidey casuumaadna lay fidiyey oo madaxdu ii yeedhay ama layga wacayoon fillada toos u geli doono farxad bay gu dhalato qalbigu way degdegayaahe hawaduna jarbay bay kaa lushaa mararka qaarkoodi matalaad hadday leeyihiin reerka yagu maanta kursi laga caroodiyo xafiis dhagan ma waayeene mashaqada haddaan baarayoon dhab u daraaseeyey qarqaryadu halkay iiga timid waa ninkii baloe xaggaad waxay usii leedihiin waa dhammaystira warbow buntland waa ku daanaysaa niini horena haddi waa idinku sheegay arrimeeda inay xalaalinayse budayo buntland kudayo oh, oh, siday dawladdeedu tahay war kale maanay war ma haysaane dowladda war baa ka soo baxay wasiirka warfaafinta daa'uud awaysna wuxuu yidhi dowladdu waxay xuduudaha dalka ka xakamaynaysaa qulqulka hubka sharci darrada wuxuuna wasiirku intaas ku sii daray cunaqabataynta kooxda argagixisada ee shabaab la saaray in lagu sii adkayn doono hadday tahay dhaqaalaha iyo hadday tahay hubkaba ubaqabataintadadubay daacishna ku dadho warkalamaanee waxaa la yidhi nin kastoo qob weyn lihi buu sharaf ka quustaaye cadow kugu qadhoobsaday adoo qabarla'aan jooga quwadiiyo itaal baa xurnimo lagaga qaataaye halkan baa dhulku kaa qabsaday looga qumiyaaye markaasaa wuxuu qadafyi falay laga qaranka ma awood yara dad yahow qoom iskaashadaye haddii qoysba qoys kala ximiyo qiyam ma yeesheene qabiilada midoobaha ka dhigay ruus dal quwad weyne qayrkaa waxaa kaala haray waa qabyaalada qaraabe iyo soomaali waa qoom walaalaaye hadaf qura haddaan yeelanaan qurux badnaan layne markii aan isqaybinay ayay ina dhex qaadeene haddii aan khilaaf jirin shabaabkeed ma qariyeene intay lacag ka qaadaan shacbiga kuma qisaaseene qarax uguma soo dooriyeen qarashka baadaaye inta ay halyey naga qabaan mama qiyaasnayne inta ay haldoor naga qashaan kuma qadeeyeene intay dhiigga maatada qubaan kuma quraacdeene intay qarax ku laayaan kun ruux qunuma sheegteen inta haanta qabada ah qaarka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay ay qalooc la tahayo waynoo qori afkiis warnamay oo dhan qiyaasa qawaariij loo qabo iyo iyaga cuqdadaa badan habeen kasta waa laga kordhacaa dadkuna wax weyn uma arkaan inay weli nool yihiina loo maleeyaa gobolka jubbada dhexe gaar ahaan saako iyo jilib saldhigyo ay ku lahaayeen cirkaa looga soo dhaxaa layidhi dukundaakunana laga dhigay wixii ku sugnaa iyo qalab wixii yaallana waa tageen intii fakatana eh. geed qarshaa ma jiro waxaa layidhi dhagar qofkii geysta dhulkaa ku yaraada aho axmedow samigay cabdulaba wuxuu yidhi how iyaadoo loo adeegayo inkaar qaabe wax arbushya iyadoo loo adeegayo inkaar qabe wax arbushya war kalemaanay war ma haysaane sidii cunaqabataynta hubka soomaaliya looga qaaday dowlado badan oo caalamka ayaa waxay taagan yihiin soomaaliya hub yay gadan annagaa deeq u siinayne waxaana ka mida dowladahaas dowladda masar oo tiri soomaaliya annagaa hub ugu deeqayna weliba si degdeg ah dowladda masar xakiim eh. alkhawaaj hay-adu soomaaliya nin sheenayaana war hadda masar iyo dowladaha kaleo hubka deeqdaa sheegaya eh. ma ogyihiin inaanay soomaaliya u baahnayn eh. hub dagaalkii labaad ee adduunka looga qayb galay oo duuga oo weliba ay aad u danaynayaan hubka indhaha qudoon iyo jiilka shanaad war anugu waxaan maqli jiray deeq raashin iyo dawaae ma deeq qubii risaasaha badashay bowxda masar hadashaye turkina muxuu yidhi wah baylahagaad buruntii oo eyaaleya ah turkiga warkalmaanay warka waabadiseen ninbaa waxa uu yidhi ma kuu sheegaa sababta aad qalbijabka iyo dhaawacyada hooyada qalbiga kuu soo gaarayaan mar weliba haabaa la yidhi wuxuu ku jawaabay waa daacadnimadaada iyo aaminaad aad qof walba ku aaminto noloshaada mar kale wuxuu yidhi ma kuu sheegaa sababta aad isaga jari laadahay caadooyinka xunxun sida beenta khiyaanada xanta daawashada aflaanta xunxun iyo waxyaabaha la midka ah haabaa la yidhi mar kale wuxuuna yidhi wax weliba waxay u baahan yihiin go'aan ducayso rabbi tala saaro go'aan adagna ka gaar dhaqan kasta oo aadan ku qanacsanayn mar kale wuxuu yidhi ma idiin sheegaa sababta cabsida iyo welwelka ay weelka kuula tahay haabaa la yidhi wuxuu ku jawaabay waa xidhiirka adiga iyo allah idinka dhexeeya oo yar ama daciif ah qur-aan akhriskaaga oo aan badnayn iyo istikfaartaadoo yar ee intaasba ku dadaaluu yidhi mar kale wuxuu yidhi ma sheegaa sababta qalbigaaga aad uga saari laadahay qof mar uu xidhiir idinka dhexeeyey oo aad xasuusihiisa qayb qayrka mid ah ula nooshahay haa markii la yidhi wuxuu yidhi sababtu waxay tahay wax weliba oad qofkaas ku xasuusan lahayd ayaa gacmahaaga ku haysataa sida sawiradiisa iyo xasuusihiisa haddaad rabta inaad ilowdo iska baabi'i wax weliba oad ku xasuusan karto mar kaleu wuxuu yidhi ma sheegaa sababta kaa hortaagan inaad wax horumara nolosha ka samayso haa markii la yidhi wuxuu ku jawaabay waxaa tahay qof aanan garanaynin hadafkiisa iyo halka uu socdo taasna waxay kuu diidaysa doonaysaa inaad horumar la taaban karo nolosha ka samayso hadaf yeesha soomaaliyey buu yidhi war kalamaanay siyaasad baad ku wareerteen oo adduunkaba war u shalay waxaa magaalada baydhabo lagu qabtay fiinaalka subarkaabka soomaaliya oo u dhexeeyey kooxda gaadiidka iyo kooxda dekadaha waxayna guushu raacday kooxda dekadaha oo saddex iyo laba uga badisay dhigeeda gaadiidka waxaana sidaas koobkii ku qaaday kooxda dekadaha oo laba iyo uga badisay kooxda gaadiidka warnamiyow lanhaliyow eenaw libaloonoy timi wilisha lugaajay dhulanhaayaan ogaaye hee Eh. meegasana siin lahayni barta barta barta barta eh. ayaaraha barta waxaad maqlayseen xubintii kalamaan gudahan waaeegeyntaa dhegeystayaal barnaamijkii kulankaod kala socoteen kaayaran gabagada barnamijka waxaan kaga tegayaa heesta beniraad mare male ku luuqeeyo fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi inta barnaamijkan lamid ku kulmi doono nabadgelyo siinahay aqalku gidaayo marka lama dul saare markuna ramaadkiyo ramadgeelnin maalay kaa raacayaane qaaliya ma noqoto kunka gaari waaya anna waan israacshayo miyadiya hurdadamba qaybaan riyaaqo ruuxaani iitimi raadkeeda buraye anigio raxmo qura ayaa rubisla joogane

la reebay dunidawax dhambaan raafaadoon wucula orod ku daaloon raacdeeyey gabadhee dantaa ii run sheegtee raganimo mawayne

mow ku reemo gugu u rusheeo babla horay baane isrogiyo biyo horaar ka joogan baygu roga wareegsane haramiyo mansilula raqsideedii fuushane nacabkay rideeyo mansaraxan maroodiya rafiiqaygii moobe raxligiyo kitaabkiyo ratubtiyo qur-aankii wan ku raysan waaye rabbi lagama quuse way i ruux dheelalawdhun mooda Thank you.